alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala alihi saxbihi ajmaciin ama bacdu wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaal ayb can nabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal laa tusaru libila walganam laa tusaru waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximahu llah kitaab lbuyuuc ayaan maraynay buyuucda manhiga layska reebaan weli aan ka hadlaynay abu hureyra wuxuu wariyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa tusaru libila geela ha gaaxinina waalghanama arigana ha gaaxinina faman ibtaacahaa qofkii iibsada bacdu markii la gaaxiyo kadib ay bacda tasriyati fa inahu isagu bikhayri nadarayni laba khiyaar midka u fiican ayuu leeyahay bacda an yaxlubahaa markuu maalo ka gadaale in shaa haddii uu doono amsaka waa haysanayaa wa in shaa haddii uu doonana raddahaa neefkii waa iska celinayaa wa saacan ay maca saacin suus ayuu la celinayaa oo min tamrin timir ah muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaariiyo muslim ayaa soo saaray walimuslimin muslim waxaa usugnaatay fahuwa isagu bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay ayuu u leeyahay halaaata ayaamin saddex maalmood ay fii halaaati ayaam saddex maalmood dhexdooda khiyaar uu leeyahay wafii riwaayatin lahu riwaaya muslim usugnaatay callaqaha albukhaariyu bukhaarina ou tacliiq ahaan kusoo saaray waxa uu yidhi radda waa celinayaa macahaa yacni naafkii gaaxsanaay ee lagu siray waa celinayaa macahaa maceeda saacan ayuu la celinayaa suus oo min dacaamin dacaam ah laa samraa'a qamadi aan ahayn samraa waa qamadiga shaam qaala lbukhaariyu bukhaari waxa uu yidhi watamru timirta ayaa aktaru badan oo ruwaada timirta sheegtay oo saacan min tamrin ayaa badanuu yidhi marka in timirta la celiyaa fiican waa marka meesha wax ku jira kan kalena aan ku darno wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal cabdullahi bni mascuud radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi man ishtaraa qofkii iibsado shaatan ri muxafalatan la gaaxiyey faraddahaa celiyo marka falyarudda celiya macaha iyada maceeda saacan suusa la celiyo rawahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka wariyey wazaada alismaaciiliyu ismaaciili mustakhrajka bukhaari waxa uu ku daray riwaayadan ibnu mascuud min tamrin saacan min tamrin oo timir ah xadiidkan marka waxuu ka hadla tasriyadu inay xaaraam tahay atasriya waxaa la yihahdaa neefka in la gaaxiyo sida loo gaaxinaya dabcan waxaa weeyaan in caanihii aan laga lisin ubadkiisa in aan loo daynin oo marka caanihii ay ku xabismaan candhadii ay ku xabisanto oo marka neefkii markii suuqa la keeno loo maleeyo neef caano badan inuu yahay neef aada u caano badanaa loo maleynay khiyaana marka ku jirto liajli khiyaanada waxa loo reebay qofkii marka laga iibiyo marka tasriyada beeceeda ma banaano waa xaraam qofkan waa ku dambaaba lianna man qashanaa falaysa mina khiyaanu samayna laakiin beeca saas waxa layskaga gatay dembi habel la dembaabe ma guntama oo mise waa beec marduud oo beec beec marduud ma noqonayo oo sababtoo akhyaaran ah la siiyey ninkiisa ninkii neef saas soo gato laba isaga unbaa u furan inuu iska celiyo markuu maalo kadib suus timira inuu ku daro iyo neefkiis la celiyo suuska timirta caanahu u dhigmaa laajil caanaha ah ka cabti unbaa loo yeelay haddii kale ood iska ogolaata neefkiina sida inaad ku haysatana dee beeci waa ansaxay waay markaas khiyaarkaa marka taa marka tasriir iyo saas ayb riwaayad badan buu marka ibnu xajar meeshaan oo iska daba keenay riwaayo wuxuu ku bilowday mutafaqun caleyhi ah laa tusaru libila walghanam xukunkan geel keliya inuusan ku khaas ahayn ari keliyana ku khaas ahaynuu sheegay geel iyo ari labadaasaa la sheegay lo waa soo geli oo sababtoo ah khiyaanada waa un khiyaano lo-na kuma banaano geelna geelna kuma banaano lo-na waa ku banaantaha lama dhaha laakin waxaa laga yaabaa sida haalibka un geela lo-da iyo ariga in aada loogu xabiso isku suurtagal ama ama inay ka badan yihiin kuwaas isticmaalkooda uga badan yihiin tasriyada in loo in loo sameeyo labadan inay lo-da uga badan yihiin siyaaba badan baa iska suurtagala laa tusaru libila walghanam eh, geela iyo ariga gaaxinina oo neefkii caanihii candhadaha ku xabisinina faman ibtaacahaa qofkii iibsada bacdu yani waa bacda tasriyati markii la gaaxiyo kadib ninkii iibsada waa idaafo la niyeysan fa inahu bikhayri nadarayn qofkii saa ku gato labo khiyaar kan u fiican isaga ayaa ayuu leeyahay bacda an yaxlubahaa goor markau liso kabacdi khiyaar inuu leeyahay marka xadiidkan laga qaatay ninkii neef saasoo kale loogu siro khiyaar inuu leeyahay bacda khiyaarkii hadda muddadiisana looma sheegin o riwaayadan ma sheegin riwaayada ka dambayso laakiin muslim waxay leedahay walimuslimin fa huwa bilkhiyaari halaaata ayaamin khiyaarku saddex maalmood oo soconaa haddaa intaad neefkii soo gadato caanihii ka listo ood aragto haddana inuusan neefkaan caano badnayn ee lagugu siray saddex beri kadib aad ka haysato in saddex maalmood ka dambeeya ma celin karti khiyaarki waa kaa dhammaaday saddex maalmooda khiyaar u haysataa leanna saddex maalmood waa lagu fahmi karaa xoolahan qofkii yaqaan waa ku garan karaa marka riwaayada muslim oo dambe walimuslimin fa huwa bilkhiyaari halaata ayaam khiyaarka muddadiisa aa laga qaadana bacda an yaxlubaha markau lisa ka gadaayo in shaaa haddii uu doono amsaka waa haysanaya hadduu doono xoolihiisu iska haysanaa beecina sidiiba uu ku soconayaa wa in shaaa haddii uu doonana raddahaa waa celinayaa muxuu celinaa neefkii la gaaxiyey buu celinaa oo lagu siro lagu qiiqano iyo wasaacan min tamrin iyo sus timir sus timir ayuu la celinaya marka riwaayadan hadii aada celinayso neefkii keliya ma celinaysa neefkii iyo suus timira timir suus suus timir afar koomba ilaa shan ayb taqriiban adoo marka waxaa weeyaan wuxuu sameynayaa saddex kiilo oo timir u celinaya saddex kiilo oo timir ah iyo naafkii ayuu isla celinaya lacagtiisii wixii uu ku gato isla soo qaada ayuu soo qaadanaya xadiidkan marka xanafiyada waa naqdiyaan mana ku dhaqmaan ayaga aadayna uga hadlaan si aan fiicnaynna waa uga hadlaan weliba meesha ay ka maaqadkoodana waxa weeyaan haddii suuskan timirta la celinayo iyo caanahan mar walba inay isla eg yihiin suurtagal ma ah mar walba saa darteed riba ma sooma imaanaysay leeyihin ribaa imaanaysay leeyihin saa daraaddeed lama ogola suus timira la celin maayo ma lala celin ha ka tageen marka xadiidkan camalkiisu ah, waa way iska dhaafeen sababta ay u dhaafaan waxay ta caanaha neeftan laga lisaa miqdaarkooda iyo timirta islama ekay leeyihin lamana garanayo waxa uu noqon doono haddii la rabo wax laga lisi doono lama og day doona waxay noqon kartaa koomba caana laga lisi karaa haddii la rabo suus timir qofka haddii bixi la dhaho iyo koomba caanaa islamid ma wax noocaas oo kale ku andacooda taas marka ayuu saas u diiday laakiin taas waxaa weeyaan waa waa ra'yi xadiid laga hor keenayo mar haddii xadiidka nebiga ansaxo xadiidka nebigaa la qaadana saasay dhacday iyo san waaye maya midda kale waxay leeyihin xadiidkan waxyaabaha ugu xunxun oo ay ku andacoodeen oo ay cillo uga dhigaan waxaa ka mid a ah xadiidkan fiqigu ka hadlaa raawiga warinaya waa abu hureyra abu hureyrana faqihi ma ahana qaarkoodaa saas yiri mutaakhiriintooda marka arrintaas arrin aada u foolxun in saxaabi lagu dacniyo in saxaabi lagu dhacniyo ama lagu duro cilmi daro cilmi yarina loo nisbeeyo liajli madhab sida loo difaaci lahay cudurkaas marka madhabka difaaciisa tirada badanaa keenaya marar badanna waa ka hadalnay sunnada hadday caddaato inaan madhab looga tegin imaamu shaaficina waa ka yiri ajmaca ahlulcilmi calaa ana man istamadat lahu sunnatun eh, min sunani rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam laa yajuusu lahu an yadacaha liqowli axad waxay ku ijmaaceen uu yihi culamada in hadday sunna caddaato oo qofka u caddaato inuusa uga tegin fulaan qowlkiisa inuusa uga tegin laakiin haddii markii hore barnaamij lagu jiray barnaamijka iyo sunnada iska hor yimaadaan de sunnada in la qaatay ahayd haddaan sunnada la qaadanin marka ee la yidhaha sunnadii iyo barnaamijkii layswaafajiyo yani madaahibta mutacasibiintooda dhan waa waxaan waa wada qabaan haba ku kala badnaadeen ay waxaad arkaysaa marka ixtimaalaad gariib a ah, axaadiidta u keenayo waa fara badan yihin marar badanna waa sooma misaalin ixtimaalaad caji gariib oo axaadiista ay ku uga horkeenayan kaanamaa nebigii inuu madaahibtan mid kamida oo ahaa ay ka dhigaana marka aaday ufaalxunta hadda masalan shaaficiyadii haddii la yidhaha nebiga caaisha radia allahu canha ama nebiga xaaskiisii iyadoo la nebigii iyagoo ol wada jiifo ayay weysay waa raaraadisay gacantay ku taabay soo sujuudsan tan waxay daliil u tahay in weysada aysa jebinaynin waxay leeyiin lacalla waxaa laga yaaba in gacanta wax ugu duuduubnaayo nebiga ama inay iyada eh, nebiga inay lugta wax duubnaayo ama iyada inay gacanta wax ku duubto hadda ma nebigaa shaafici amase caaishaa shaaficiyada wixii dhamaa waxay ka dhigayaan moogtaa eh, madhabkii baa loo hogaaminaa marka nusuus lama rabo xasna kaasna ma raacin raacinba culamada qofka saas dhahaayo ma tabaca alculamaa xaqa alitibaac qofkaas culamada ma raacin si dhabana uma raacin sababta culamada dhan waxay leeyihin idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi bal imaamu shaafici ase nusuustiisu waaba badan tahay ou leeyahay haddii ani qowlkayga iyo qowlka nebiga iska hor yimaadaan qowlkayga derbiga ku dhufta isagii baa waxaa la yidhi inta xadiid uu sheegay xadiidkan ma qaadanay maku dhaqmaysaa uu yidhi ataraanii fii kaniisatin kaniisad maa igu dhex aragtay yii aniga nacam ataraanii mwaxaa ark waxay arkaysaa yii ataraa fii wasadi zinaaran dhexda ma waxaa iiga xirno yii marada oo zimiyiinta loo xiro yuhuudda iyo nasaarada marka wuxuu yidhi haddii xadiidka ou ansaxo waa qaadanayo ama aan doono ama aanan dooni xadiidka waa waxa wax marka nabiga caleyh salaatu wasalaam xadiidkiisa ayb marka nimankan baabkan ayaguna waxay la galeen dhinacaasay la galeen markaas waxay yidhahdeen abu hureyra laysa bifaqihi la tag abubakar ibn alcarabi wuxuu soo guuriyaa eh, wuxuu ka hadlaa sida uu guurinayo mubaarak fuuri tuxfatulxawadiga wuxuu leeyahay eh, xadiidkan baa laysku keenay annagoo ciraaq joogno masjid ku jirno ayaa xadiidkan tasriyada ayaa la isu keenay nin axnaafta kamid ah xanafi abaa ah wuxuu yidhi marka inta xadiidkan markuu ka jawaabay abu hureyra laysa bifaqiih raawi lxadiid abu hureyra wahuwa laysa bifaqiih lama qaadanayo markaasu wuxuu yidhi eh, mas ayaa wuxuu kasoo dhacay yidhi saqafka masaajidka anqaaskiisa ninkii sidaas yidhi unbuu sanka ku dhegay dhab dadkii kale o dhan waa kasoo tallaabsatay markaasu wuxuu yidhi de waa sunada nebiga la caaradayo asxaabtii la duraayo markaasu wuxuu yihi ibnulcarabi nacuudu billahi min madhabin nusratuhu dacnu saxaaba ilahay waxaan ka magangelaynaa madhab gargaaridiisuba ay tahay in saxaabada la duro marka calaa kulli xaal un tacasubkuma fiicno mar walba dhal-aantaan riwaayada dambe marka wafii riwaayatin lahu uu yihi callaqaha albukhaariyu radda macahaa wuxuu la celinaa saacan min dacaamin riwaayadaana riwaayo cumuum laga faa-iideysanayo muxuu riwaayadan u keenay dacaamka aada celinayso qasab mina inuu timir ahaado mase waxaan timir ayn xataa waa celin kartaa oo ah matalan galeydi beriiskii suus bariis ah ma la celin kartaa mase timirta waa qasab riwaayadan marka waxuu keenay muslim oo wariyey bukhaarina ou tacaliiq ahaan usoo saaray tacliiq waa wixii sanadka awalkiisa laga gooyo radda macahaa saacan min dacaamin buu yiri waa itlaaqay marka riwaayada laa samraa a yiri oo aan ahayn qamadiga sham maya taasoo la bixin maayo markaas kadib oo qaala lbukhaariyu bukhaari wuxuu yihi watamru akharu timirtaas badan oo riwaayaadka saacan min tamrin ku qeydaya aktharka marka riwaayaadka laba nooc waayo riwaayo dacaam itlaaqayso iyo mid timir ku qeydayso taasay u badan yihin riwaayada idan marka waxaa fiican timirtaas in lagu socdo suus timira iyo neefka in laysla celiyo hadna waxaa aka soo qaado riwaayo walbaa marka macno ayaa marka ku jira marka kelmadan laa samraa marka le ayaa tafsiirkeeda waxaa la yidhi ay laa yatacayanu samraa bicayniha radda waa celina macahaa neefka maciisa saacan buu celina oo min acaami laa samraa ay laa yatacayanu maca qamadigan shaam in la bixiyaa qasab maaha aha qamadigan samraa samraa shaam qaali waay isaga waa lacag dabcan xataa baab zakaad markaan marayna waxaan niri nisfu nisfu saaciisa waxa u dhigmaa saac oo cuntada kale ah marka laa bimacnaa laa samraadan marka ay laa yatacayanu macaynoobay mana waajibayo dacaam caadiya dacaam iska caadiya beledka laga quuto macnahaas manaas amraada macnihi markaa kadib bukhaari wuxuu yihi watamru aktar xaafid ibnu xajar marka markuu fasirayay waxau yihi ay ana riwaayaata ay ana riwaayaati naasa cala tamri riwaayaadka timirta caddaynaayo iyo aktaru cadadan ka tiro badan min alriwaayaati alatii lam tanusa calayhi aw abdalathu bidikri dacam riwaayaadka saacan keliya saddex waay riwaayaadka saacan keliya in la sheegay saacan min dacaamin iyo saacan min tamrin waa saddexdaas riwaayaad waa layska idlaaqo oo radda macahaa saacan min midna saacan min dacaamin wa kuwana saacan min tamrin waa waxaa badan saacan min tamrin marka iyadaana raajixa riwaayo ahaan iyo diraaye ahaanba labada maxaa riwaayaadkan oo dhahayo saacan min acaamin riwaayaat mulaqa waay waxaa lagu fasiraa saacan min tamrin ila timirta waa dacaam iyadana maogta dacaamkan la ilaaqaayo timirtaa lagu fasiraa xadiidku asfasiraa ila maogta ayb intaas markaad wado marka ibnu mascuud maxaa loo keenay qowlka ibnu mascuud meeshaan marka wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala man ishtaraa shaatan muxafala xadiid ma aan ogo waa fatwa ibni mascuud axnaaftaa lagu laaziminaa waxaa leeya idinka abu hureyra faqiih ma ahan sooma dhen ibn mascuudna saanu fadwoodaamaadaama ayagu badanaa fiqigeena waxay dhahaan waxau galaa cabdullah ibn mascuud sanadkeena xanafiyadu saasay dhahan maadaama abu xaniifana abu xaniifana ou kuufi ahay cabdullahi ibn mascuudna ou kuufi ahay waxay leeyihin marka ibn mascuud iyo abu hureyra haday badanaa riwaayaadka isaga hor imaanayaan ibn mascuuday hor hormarinayaan hadii fiqi iyo wax laga hadlaa ay tahay nacam marka bukhaari de imaamulbukhaarina ayagiibuu ku laazimiyey ibnu xajarna hadda halkaan ayagu ku laazimiyey nafsu xadiidka iyo abu hureyre oo wariyey ibnu mascuuda laftirkiis ku jawaabay oo fadwoolay idan caynu lfiqhi waayo marka marmarsiye male marka riwaayada ibnu mascuud marka masaladaasaa loo keensada ogaada marka wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal isagoo wax ma werinayo ibnu mascuud hadda man ishtaraa qofki iibsada shaatan ri muxafalatan la caanaheeda la ururiyey oo candhada lagu xabisay faraddahaa celiyo ceebtaas darteed u celiyo falyarudda ha celiyo macaha iyada maceeda saacan ha celiyo suus ha la celiyo rawaahu lbukhaariy bukhaari baa weriye hada saacan waa maxa marka waa mubham wazaada ismaaciiliyu min tamrin ismaaciilina min tamrin buu ku daray nacam waana ziyaado saxeexa marka ibnu xajar laftirkiisa meel kale ku sheegay laba meeluu ku kala sheegay bukhaari meel marka min tamrintan waaba ku daray bukhaari baaba ku daray laftigiisa wazaad ismaaciiliy min tamrin buu yii idan marka nafsu xadiidkii ibnu mascuuda fidoona xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanaa lcaybka waxaa layaa khiyaarka markaan baabulkhiyaar gaarno saddex nooc waay khiyaarka beeca dhexdiisa khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shardi iyo lcayb kan marka khiyaarul ceybku daliil yahay in xoolihii ama shayga aada gadat haddaad ceeb ku aragto inaad soo celi karto ayaa xadiidkan laga oo aada khiyaar yeelanayso khiyaarkana maxaa ku yeelanay liajli ceebka kasoo baxday shaygan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalam abu hureyra waxaa laga wariyey rasuulka sal l slam mara calaa subrati acaamin cunto goob cunto ah ayuu nabiga soo maray ana rasuula allahi sal ly slam mara uu soo maray calaa subrati dacaamin dacaam goobtiis ayuu soo maray subra waxa wey wixii aan cabirnaynoo karoor meel iska meel iska karooran fa adkhala yadahu gacantiisa u geliyey fiiha dacaamkii u gacantiisa geliyey dacaamkan dabcan dacaam bisil ma uusan ahayn hadduu dacaam bisil ahaalaa gacantiisa saas umaba gelsha cunto la gedaayo oo aan bislayn ceeriin geley wax lamid mashaciir fa adkhala yadahu buu geliyey fiiha goobtii subradii fiiha subrati subradii buu gacanta geliy fanaalat asaabica asaabicuhu gacantiisii farihiisii waxay gaartay balalan qoyaanay gaartay fanaalat asaabicuhu yani nebiga farihiisi farihiisiibaa waxay gaartay balalan qoyaan bay gaartay yani meel cunto qoyan bay gacmihiibaa waxay gaareen farihiisiibaa waxay gaareen meel cuntadu ay ka qoyantay faqaala waxau yidhi maa haada kan waa maxay yaa saaxiba acaam midkaan cuntada iska iska laho qaala waxau yidhi asaabathu samaau roob ayaa asiibay asamaa bimacna lmadar waa meesha asaabathu waxaa asiibay asamaau ay ilmadaru roob ayaa asiibay yaa rasuul allah qaala waxau yidhi afalaa jacaltahu maad yeeshid fawqa dacaami cuntada korkeeda maad soo maris meeshaas qayan kor maad soo yeeshid naam kay yaraahu nnaasu si ay dadka u arkaan man gasha qofkii khiyaano yani muslimiinta khiyaano falaysa minii aniga iga mid ma aha rawahu muslim xadiidka muslim baa weriye man gasha qofkii khiyaano falaysa minii aniga iga mid ma aha maanaa dariiqa muslimiin ma haayo muslimiinta marka dhaqankii muslimiinta ninkaas waa ka tegay rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa taxriimu lgishi khiyaanada inay xaaraam tahay sababtoo inay xaaraamta maxaa laga qaatay man kasha falaysa minii waxa uu nebigu ka beri noqdo shay oo karaahiya ama ah noqona waxa nebigu uu ka beri noqdo shay iska karaahinziya ma aha bal waa shay xaaraam waxa nebigu uu ka beri noqonayo ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya sidoo kale qofkiisu inuu inuu itim iyo ku dhacayo maadaama man kasha falaysa minii uu iska beri yahay rasuulka axaadiista noocan marka oo waciidka tusayso man ashanaa falaysa mina iyo laysa mina man facala kada iyo sideeda in loo fasiro culamada sufyaan bnu cuyeyne iyo salafku saasay dhihi jireen man asha qofkii khiyaana falaysa minii aniga igama mid aha shuqul iskuma lihi saasaa dadka loogu sheegay tafsiil kale iyo wax kale looma gelinaayo si ay markaas aada waciidka oo qalbigooda ugu dhaco hadhow markay axkaamtiisa timaado ma gaalow noqonaa diinta islaamka ma ka baxaa kama baxaayo ma la dhaxalsiinaa dadka isaga uu ka tegay ka dhintay taas markay timaado axkaamta islaamka la marinaa laakiin marka hore in loo sheeg sheega ma aha oo la yiraahdo dhib male hadaa adii islaamnimadaadi ma buraysa haddaad tiraada ninkii waaba fududaysanaaba dembigii marka nusuustan waa culamadu waxay dhihi jireen qofkii inta sidaan aan u fasirin waxaa weyaan murji'ada iyo hadhow kusoo dhuumanaysa murji-ada kusoo dhuumanayso macaasida aan dhibba u arkaynin baa dhow lidaalika qofka waa in la qiimeeyaa mawqica eh, mawqifka markaas uu taaganya hadduu qofku dad wacdinaayo ummad masalan dunuub ku maman dembi ay ku maman tahay hadduu ka wacdinaayo dembigaas xadiis kusoo aroortay sideeda u dul maraa hadhow maha takfiiraa tahay in la yihaha qofki markaas maxaa yeele maba joogo isaga baab axkaamu ma ka hadlayo wuxuu joogaa baab wacdiyo jooga tarkiib iyo tarhiib tarhiibuu jooga ninkaan marka waa in sidii uu dembigan uga tegi karo nusuustana kusoo aroorta in lagu cabsi geliyo hadhow haddii baab axkaam loo baahan yaha la gaarana axkaamtiisa faytaha la marsiiyaa markaas maa ayb marka taa marka iyadu eh, waa saas hay man asha falaysa mini rawahu muslim waxaa kaloo xadiidka laga qaadana imaamku inuu soo kormeero suuqa oo dadka kormeero say wax u gadanaayo fiiriya qofkii khiyaano ku jira ka uu ka celiyo waa muhimmadiisay kamid tahay saa darteed imaa inuu naaib u samaysto ama asagaba inuu soo kormeero nabiga calayhi salaatu salaam suuquu kormeeraysa uma jeeda waktigii marka eh, eh, asxaabta ay ay khulafaa uraashidiin iyo keyrkoodna suuqa wuxuu lahaa jiray xisbo waaa la alxisba alxisba waxaa dadka dadka macruufka faro munkarkana ka reebo magacaasaana fiican meelaha qaarkood hay-atu hay-atu waxaa la yidhaahdaa hay-at lmri bilmacruuf wanahyi can lmunkar iyo dhahaan laakiinse xisbadaasa kutubaha lagu sheegan ninka loo dhiibaana de nin aamin oo diintiisa lagu kalsoon yahay oo nin adduunye jacayl oo ku jiro aanu ahayna sababta waxa waaye haddii nin adduunye jacayl ku jira loo dhiibo de dadkii unbuu khiyaanadiina sameeya xoogaa yar isiiyo leeyahay waa iska laaluushaysana marka laaluushkiisa iska qaadana wax in loo dhiiba marka maaha kuwaas ilaahay ummadan wax diinkooda tuso danta taasay ugu jirtaay allah siiye taas unbaan marwacan cabdillaahi bni buraydata can abiy waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yidhi man xabasa alcinaba cinabka qofkii celiyo ayaama alqitaafi go-itaankiisa maalmaheeda maalmaha uu soo go-aayo xataa yabiicahu ilaa uu ka iibiyo minman axad yatakiduhu ka samaysanaya khamran khamre ka samaysanayo si uu uga iibiyo faqad taqaxama qofkaas wuxuu jiiray annaara naartibuu jiiray naartibuu ku orday u dhex galeen calaa basiiratin ogaal soo qaba weliba isoo og ayuu naartii jiiray ninkan rawaahu dabaraaniyu baa xadiis kasoo saaray fi lawsadi mucjam lawsadku kusoo saaray biisnaadin xasanin buu yidhi isnaad xasan laakiinse xadiidkan abuu xaatim cilalka wuxuu ku yidhi xadiidun kadibun baatilun ibnu xibbaanna kitaabkiisa kitaabkiisa almajruuxiin xadiidun munkarun buu yii imaamu dahabina miisaanka wuxuu ku yihi khabarun mawduucun xadiidkan waa mawduuc xaafidku lisaanulmiisaanka kitaabka uu miisaanulictidaalka oo la xiriiro xaafid ibnu xajar alifay ee la yaraha lisaanulmiisaanka arrintan ibn dahabi ou sheega waa ku raalli noqday sababtoo ah ma tacqiibin markuu yihi abaru xadiiu khabarun mawduucun farow ka qaada ma tacqiibin waxaad moodaa marka inuu ku raalli noqdo dalika sheekh alalbani kitaabkiisa daciifada silsila daciifa wuxuu ku sheegay uu yihi xaafidku meeshaan marka xadiidkan waa ku gafay talkhiisu lxabiirkana eh, waa uga aamusay xadiidka intuu soo arooriyey san xugun saarin eh, buluuqulmaraamkana isnaadu xasanun biisnaadin xasanin buu yiri halkaas kalena ee dahabi ou khabar mawduucun markuu yidhina waa ka aamusa calaa kulli xaal xadiidkan culimmada abu xaatim iyo ibn xibaan iyo waxay ku xukumayaan ima inuu khabar munkar yahay ama inuu khabar mawduuca yahay aad waxa u yahay amaa fiqhiga ku jira waxaa weya cinabka iibintiisa shayga hadduu laba jiha leeyahay shaygu hadduu laba jiho uu leeyahay jihana xaaraan loo isticmaali karo jihana xalaal loo isticmaali karo qofka sidee buu yeelaa marka de shaygaas marka qofku waa u iibin karaa haddii uu ka iibiyo qof wax uu u isticmaalaayo uusan ogeyn hadduu ka iibiyo laa ba-sa bi wax dhibaataa mala cinabaad gadaan nin baa ku yimid ma taqaanid adiga inuu khamro samaysto iyo inuusa samaysanin cinabkaaga iga gad waa kaa gatay ka gadatay dhib malaa nin markaad aada og tahay laakiin adiguna ay tahay niyadaadaba ninkan maadaama warshad khamro uu leeyahay cinab badanna oo kaa qaadanayo beertaada cinab kasoo go-o isaga ka gado taa iyada waxa waxaa weya min baab walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan xadiidkan haba qabsaninba laakin walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan dembi in laysugu kaalmay ma banaano taas dhinacaasa iyada laga qabsana waxyaabaha laba jihaad waxaa kamid ah dahabkaa kamid a dahabka ragga inay labistaan waa ka xaaraan dumar waa u banaan yahay ragga laftirkooda wax ka ganacsan karaan nin baa ku yimid dahab uu kaa iibso waa ka iibi kartaa adiga binaan adi adoo fiirinayo dhinaca xalaash uu ka yahay hadduu xirto shuqul kuma lid adiga laakiin nin adiga maladaada danigaaga qaalibka nin uu kula yahay inuu dahab xirto aada og tahay hadduu iga iibi ku yidha anaada ka iibinaas adoo maxaa ismiga iyo dembiga adoo adoo ka carara inaa ugu kaalmayso markaas risaalo yaroo sheekhulislaam ibnu taymiya xalaasha xaaraamta mucaamalaadkan oo kale uu ka alifaa jirto masaa-isha noocan uu ku basdiyo wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi alkharaaju bidamaani alkharaaju mabiicda iyo shayga la shayga la gatay waxa lagala soo baxo faa-iidada laga qaato lagala soo baxo bidamaani damaan ayuu ku ahaadaa bisababi damaani ayuu ku ahaadaa kelmadan marka rawahu lhamsatu an marka hore xadiidka sheegay shantii ayaa werisay wadacafahu lbukhaariyu bukhaari waa daciifiyo abu daawuud iyo abu daawuud wasaxaxahu tirmidina waa saxiixeela ibnu khuseymata ibnu khuseyme ibnu ljaruud wabnu xibaana walxaakim wabnu lqadaan intaa way saxiix yeeleen bukhaari iyo abu daawuudna way daciifiyeen xadiidkanna waa xadiid xasan ah naam weyaan oo tirmidi wuxuu yihi xasanun saxiixun gariibun duruq bowna leeyahay fara badan xadiidka uu ku yimi liajli marka duruqdaa tirada badan oo ku yimid buu xadiiska xasan ku noqona halkaa waxaad fahmay marka xadiidka takriijkiisa inuu ijtihaad yahay marar badanna waa sheegay bukhaari abu daawuud waa daciifiyeen intaano imaam tirmidi ibnu khuseyme iraggaana waa saxiix yeelen tirmidina weliba waa ardaygii bukhaari ogow marka wax la tarjiixinayana laguma tarjiixiyo ardaygii hadduu macalimkiisa khilaafo macalimkaa mar walba la raaca qaacide maaha saxa waxaa lagu tarjiixiyaa waa qawaacidda oo cilmigan uu leeyahay calaa xasabi alqawaacid marka tirmidi yaa ku wataan maadaama xadiiska duruq badan uu ku yihi marka waxaa weya haddii aan saas la yeelinay laakiin ka taqliid la sameeya la dhaho khalaas bis hadduu hebel yidhisaan ardaygu maba khilaafi karaba haddii la yidhaahdo mucalimka ade tirmidi waa ujeedaa bukhaari oo inta badan oo cilalka u kasoo naqliya ayuu ku khilaafay masalada xadarka abu daawud imaam axmed khilaafayo ardaygiisa imaam axmed asheekh wahaakada culamada mar walba waa la fiiriya khilaafkooda haddaa aduu miisaan u yeeli kartid ama culummadii dambe oo miisaanka u yeeshay aada akrin kartid qowlkooda qowlkii markaas qawaacidda musalaxa iyo xadiidka u dhow baa la raacaa kan kalena iyadoon waxba loo dhibayn alkharaaju bidamaan marka macnaha laga wadaa waa maxay marka macnaha alkharaaju bidamaan macnihiis waa maxa marka macnaha alkharaaju bidamaan waxaa weeyaan shayga halladiisa yani shayga la gatay wixii lagala dhex baxo oo faa-iido ah shayga la gatay wixii lagala dhex baxo oo faa ah markaas halla la yidhaha halla shayga la gatay halladiisa waxaa lagu hantaa oo lagu milkiyaa damaanka ayaa lagu milkiya bilmithaal waxaa weeyaan <coughs> nin haddii laga iibiyo gaari baabuur baa laga gatay baayici baa ah, nin baa gaari iska gaday ninaa ninuu ka gaday kii uu ka gaday marka gaarigii waa batroolo ku shubtay waa ku sox socday ceebaa soo baxday markii dambe gaarigii marka ceebtaas darteedu la celiyey haddii la yidhaahdo marka eh, isticmaalkii hore isticmaashay baa lagaa rabaa isagana ma la dhihi karaa lama dhihi karo sababto ah alkharaaju bidamaan nafcigaas wuxuu ku helay haddii wax uu ka jebi lahay soo isaga ma damaani lahay taasay lamid tahay marka tanna caggan kale ayay aadeysaa macnaha marka alkharaaju bidamaan waa kaas sancaani laftirkiisa waa sharxay wuxuu ley ana almabiica ida kana lahu dakhlun wagallatun faina malika araqabati aladi huwa daaminun lahaa yamliku kharaajaha lidamaani asliha faida ibtaaca rajulun ardan ninaa dhul gatay fastacmalahaa dhulkiiba ka shaqaystay ow maashiyatan xoolow gatay fanataja waa dhashaday ow daaba farakibaha ow cabdan fastakdamahu addoon u gatay waa adeegsaday ceebuu ka arkay kabacdi nacam addoonkii iska celina bis maxaa u adeegsatay adeegii uu ku adeegay keen lacag zaa'ida la odhan maayo sababtoo ah haddii wax ay ku dhici lahaayeen so isaga ma damaani lahayn ninka marka damaanka mar walba korkiisa uu yahay faa'iidadana waa leeyahay sida dhibka iyo damaankaba ay u kor saaran taha faa'iidadana ay o faa-iidadiisiina u qaadana ma garateen marka ayb alkharaaju waxa lagala soo baxo mabiicda bidamaani bay ku ahaataa bisababi damaan damaanka la damaanayo darteed adiga yacni waxaa ku saaran mar walba inaad wax eh, aad ka aada damaanto wax faa-iidaana ma ka heli kartid sheegaan ma wax soconayo maaha hadduu naaf nin ka gato naafkii ou alaab saarto isaga ou isticmaalo karo meel uu ku tago hadhow ceeb uu ku arko aan laisku ogeyn ninkii iska lahay usoo celina lacagteydii sii buu leeyahay hay-adii la yaraha maxaa dhacay waa isticmaashay intaad isticmaashay iyo celi lacag ma loo celinayo sababtoo ah hadduu neefkaasi asoo ceebtaas la soo celin lahaa waxna uu soo yeeli lahay yaa kabi lahay nuqsaantan isagaa kabi lahay isagaa kabi lahay midda kale isaga maxaa laga rabaa neefka laftirkiisa inuu cows siiyo faa marka faa-iidadiisi waxna waa ka gelaya faa marka sharcigu waa u ictibaariyey macnaha marka ujira saas wacan curwata albaariqiyi radia allahu canhu raantana waa baabkaas unbay gelaya ninka haddii raan meel loo raan alaab loogu dhiibto maadaama uu raantii mas-uul ka yahay damaanna uu ka yahay qallada raanta kasoo baxa waa isticmaali karaa masalan sacaa loo dhiibtayo marka waxaa la yidhi sacaan ayaan rahan agtaada udhig deyn isii rahankeen sacan qaado hayso intaan deynkii kaga keena ninkan maxaa laga rabaa sicid inuu caws siiyo wixii biyo siiyo iyo baad isna muxuu ka qaadanaya marka caanihiisii cabaha isticmaalaya alkharaaju bidamaam wacan curwata albaariqiyi radia allahu canhu waxaa laga wariyay ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga actaahu wuxuu siiyey diinaaran diinaar buu siiyey yashtarii bihi oo uu soo iibiyo udxiyatan udxiyo yashtari ay liyashtariya bihi si uu ugu soo iibiyo udxiyatan udxiyo soo ugu soo iibiy mase shaatan ri ardo ri ama udxiyo waxa neefan ku udxiya sii soo iibiyo fashtaraa shaatayni laba neef oo ariga buu soo ayuu soo iibsaday fabaaca baaca ixdaahumaa middood bau gaday bidiinaarin bau ku gaday fa ataahu nebigu u yimid bishaatin bau ula yimid ri iyo wadiinaarin iyo diinaarki isagoo fadacaa lahu nabigu wuxuu ugu duceeyey ninkaas bilbarakati baraka ayuu ugu duceeyey fii beycihi beyciisa inuu ilaahay u barakeey u duceeyey aada xarif oo ah. hal diinaara loo dhiibay laba hal neef ari kusoo gadaaled labow kusoo helay halow sii gaday dinaaru ku gaday midkaas dinaarki iyo neef ari isoo wado marka nebiga waa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam fa kaana ninkaas wuxuu ahaa law ishtaraa turaaban hadduu iibsaday ciid hadduu soo iibsado la rabixa fiihi waa ka faa-iidaya ciid hadduu soo iibsado wou ka faaiidaya ducadii nabiga barakadii nabiga caleyh isalaatu wasalaam naam rawahu hamsatu shantii baa werisay ila nasaa-iya nasaa ma ahni naam waqad akhrajahu lbukhaariyuna xadiidka waa soo saaray dimna xadiidin ay maca xadiidin xadiid dhexdiisa kusoo saaray walam yasuq lafdahu lafdigiisana masoo ma soo kaxaynin oo yacni qisadan bukhaarina waa keena xadiid kaloo ku dhex keenay lafdigana saan uma soo kaxaynin buy laakiin bukhaari waa weriyey maca lafdigiisa weriye hataa ay ay awaanta xaafidkay tan kamid tahay bal waxuu ku imaan doonaa xadiidka xadiid soo socdo gadaal ka imaan doona sideed boqol iyo sideetan iyo sideed xadiidka raqamkiisa uu yahay arqaamtaan hadda ani kitaabkan igu taal ayuu ku keeni doonaa halkaas marka markau xadiidkaanu soo celin doonaa markaas wuxuu dhihi doonaa rawaahu lbukhaariy fii asnaai xadiidin taasaa toosan buhaari baa weriyey lafdigan xadiidkan fi asnaa xadiiin buu ku weriyey xadii kale dhexdiis laakiin hadda muxuu isticmaalay waqad akhrajahu lbukhaariyu dimna xadiidin walam yasuq lafdahu lafdigii buu anfiyey laakiin lafdigii in la anfiyaa ma ah lafdiga laftirkiisa uu bukhaari ku weriyey camal bani aadam hadda waxa weeyaan kamaal ma gaarayo marna ma gaarayo ibnu xajar hadda bukhaari cid ka badisay dadkii dambe lama hayo maca daalika kitaab oo intaas sharxay oo intaas ku dhex jiray intaas ukhidmeeyey ayaa mararka qaar wax unbaa ka baxsanaya kamaalka ilaah ilaah iskale haddii dadka laga raadiyana waa wax aan laga helaynin ayb qofkii marka in lagula dagaalamaa maxaa uge maa maxaa ugefe iyo maxaad wahmi usamaynay iyo maxaa hadii lagula dagaala waxaa weya wax uusan qofka karin baaba laga rabaa macnaheeda mana jiro qof kaamila maba la helaayo faqad akrajahu lbukhaariyu dimna xadiidin walam yasqu lafdah wawrada lahu wawrada lahu tirmidiyu tirmidi baa soo saara waxau soo saaray u soo arooriyey xadiidkan shaahidan shaahid ba u keenay oo min xadiidi xakiim ibni xizaam ah shaahidkaas laka waa daciif sanadkiisa bacfi ku jira xadiidka horaa saxeex xadiidka hore ee saxaaxa xadiidkan marka fiqiga laga qaadanaa waa maxay waxaa kamid a ah in yacni e, beeca qof looga naa-ib noqon karo ebelow lacagtan iyo qaad iisoo gad waxaas waa looga naa-ib noqon kara ayb waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa sidoo kale e, qofka hadduu ixsaan sameeyo ama wax wanaagsan ou sameey in loo duceeyo lagu dhiirigeliyo taana waa laga qaadanaa lianna nebigu ninkaan markuu wanaagga soo sameeyey oo duceeyey saasuun ah rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray eh, man sanaca ilaykum macruufan fakaafi-uuhu ninkii macruuf idiin sameeyo u abaalguda abaalka dhacyada lama ogola waa shu qofkaan dadka ku shukrin allana kuma shukrina waa la ogyahay haddii aydnan yeeli karin waxa ugu abaalgudaan aydnan haysanin jazaka allahu khayran u duceey ilaa aada uga malaysaan inaad u abaalgudeen qofkan xadiidka waxaa kaloo ku jira qofka wakiilka ah inuu tasarufi karo ninkaan nebigu waa wakiisha maca daalika waa tasarufi hal neef iisoo galaa gadaaleeri dinaarna waa loo dhiibay isagii baa marka mxuu waa tasarufuu samey marka tasarufkaas maaligii lacagta usoo dhiibtoo nebiga idin ugama uusa qaadan maxaa yal inuusan ka xanaaqeyn loo ogaa wixii noocaas oo kaleo marka eh, curfiga uu keenayo qofkii adiga wax kuu dhiibtay wanaag un inaad usii samaynaysa maahana isaguna inuusan nacaynin aada og tahay waa iska banaan tahay qofka inuu ku tasarufo kaasoo kale faataahu bishaatin wa dinaarin ba u keenay marka fadacaa lahu bilbarakati fii beyci fakana law ishtaraa turaaban larabixa fiihi waa ka ribxi jira وعn abi سacيidi الkdriy radي الlه عnه an النabiy slى الlه عlيه alي وsلم nebiga nahaa can shiraaءi maa shay iibintiis eh, ayuu reebay fii buطuuni اlأncaami xoolaha calooshooda ku jira xataa tadaca ilaa ay dhigto wa can bayci maa shay beecis buu reebay fii duruucihaa xoolihii candhadeeda wixii ku jiro in la iibiyo reebay ila lama yaqaan mogta majhuula laga yahay in neef candhadiis caano ku jira maa cabirkooda laka sa wa can shiraa'i alcabdi addoonka iibintiisa ayuu reebay walxaal huwa isaga oo aabiqun dhuuntay addoon maqan oodan gacan ku hayn inaad iibiso maya lama ogola waxa maxaa yeele waxaa la rabaa inaad sallimi karto waxa aadan sallimi karin inaad gadamada ahaato marka qaarkood waxaa arkaysaa waraaqay wax isaga kala gadanayaan dekadibaa masalan qofaa waxau leeyahay markabaa iisoo socdo intaasoo raashina iisoo saaray haye waa kaa gatay meeqaa igaga intaasoo kumanaankaasoo doolar ho lacagtaa la seena muxuu ku seena marka warqaduu ku seena ayb kii waxaa laga yaaba in laga sii gato warqadda isaga kan kale warqadda in sii gato welina marka kii deked ma meelna kuma soo waa dhici jirta waayihii kulley hadda ma gara kara hadda waktigan laakiin waayihii horoo dawladda aaday u dhici jirta in saddex afar gacan shay aan weli dekad kusoo xirin afar qof inay kala gadato ilaa shan qof kaasoo kale waa baycu maa laysa cindaka waxba ma banaano beecaas maa beec banaan hadhow dood aa ka dhalanaysa marka markabkia degaayo wax unbaa iska dhacayo af doodaasu sharciga diidayo hadhow is yani isku qaqaylinta mar qararaa ku jira waxaasoo dhan addoon dhuunta in la iibiyana marka ma guri adiga aadan ku sallimi karin ninkii iska lahaayo ninkii kaa iibsado aadan hoo dhigi karin aad iibisa ma aha xoole adiga biliiqo kaaga maqanoo lagaa biliiqaysado ad imaa karin hadaa tiraa waa iibina wax aa iibinayso waxba aadan dadka dhihi karin ma la rabo allahuma waa laga yaaba in la yidhaha hadduu qofku isagao ka baxsan karo qofkan taas iyada waa suurtagal inay wax yeelato laakiin iyadoon qofkaanun uusan kan ka baxsan karin kan gadaayana uusan guddiisii haba ahaadeen laakiin qofkan uunan ka baxsan karin saas wax lagu kala gataa ma aha wacan shiraa'i lmaghaanimi waxaa lasoo haniimaystay iibintoodana waa reebay xataa tuqsamo ilaa la qaybiyo haniimada aan xoolahan kuleeyahan kaa iibiyey ma banaan ilaa nin walba wixiisa loo gooyo waxaan o dhan qarar baa loo diiday liajli qarar wa can shiraa'i sadaqaati sadaqaadkii iibintoodii baa ayuu reebay xataa tuqbada ilaa gacanta lagu soo xilo ninka miskiinkaa matalan cuna xoolaha ninkaas uu sii doono zakada ah ayaan kaa iidiye ma ansaxaysa wa can darbati alghaa'isi midka tiimbanaayo quusaayo hal marquuskiisa iyadana marka halmarquusidiisa taana nebi waa reebay an darbat alkaa'is darbat alkaa'is waxaa weya qofka wuxuu le baddaanan ku quusaa hal mar waa gelayaa waxaan kaaga soo bixiyaa leeda haye intaas sii hoo intaas ma banaayo inuu xeli doonaya baddaus gelaa hal mar ama webiga jub waa tiimbana waa soo baxaa aan kuusoo qabtaa leedahay wax uu soo qabana maa la garana wa can darbati alghaa'isi midka quusaayo yani dhufashadiisa inuu soo dhufo can kuusoo dhufto an kuusoo qabtaad leedahay taas ma la ogolo rawahu ibnu maaja baa weriye albazaar wadaara qutniy biisnaadin daciifin isnaad daciif sanadkiisa raawi majhuula ku jiro abu xaatim sidii ayb laakiin dabooye quraan o dhan ma ansaxayso maxaysan u ansaxaynin xadiidkii nahaa rasuulu lahi sal l ly slam can bayci lqarar qaacido guud waa imaamu nawowi sidau leeyahay xataa kan ma kan maadaama aanu ansixin kaasaa la deliishanaya waxaan waa qarar maogtahay addoon dhuuntay waa khayaanaa ku jirta in soo qabanaya nin meel galay inuu wax kasoo hela in kaliya caano candho ku jiraan candho iska buukuusan wax ku jira lama oga nacam haddii la rabo wax la-aanay noqon kartaa marka waxaan o dhan lama ogin ayb xoolahan calooshooda wax ku jira ayaa og xoolaha wax calooshooda ku jiraan iibsaday ma soconaysa wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi laa tashtaru samaka malaayiga ha iibsanina filmaai biyaha dhexdiisa xaal ou ahaaday fa maxaa yeelay isaw qararun waa kada alisku kadina rawaahu axmed wa ashaara ilaa ana sawaaba waqfuhu axmed baa weriyey wuxuuna ishaaray sida sawaabka inuu xadiidku mawquuf yahay ibn mascuud uu ku yahay qararku isaguna galaas xadiidkan markaasna waa daciif oo qaiici ba wuxuu yihi abubakr alqaiici qaala abu cabdiraxmaan cabdullaahi bnu axmed bn xambal qaala abi xadahanaa bihi hushaym can yaziid falam yarfachu qultu kadalika rawahu zaa'ida wa can qudaama aduu marka badankiis waxaa lagu wariyay inuu mawquuf yahay mawquufnimadan waxaa ku saxeexayla daara qudni bayhaqi ibnu ljawsi xaafid ibnu xajar marka mawquufnimada aimadaasa ku saxeexeesha marfuucnimadaas waa ku daciif khulaasada marka waa maxay qararkau gala marka kan laa tashtaru samaka malaayiga iibsanina filmaai biyaha isagoo ku dhex jira cala kownihi filmaa biyaha isagoo ugu dhex jira malaayigiio badda ama webiga ku jiro inaad marka kala kala iibsado malaayo isagoo iska noola webi ku dhex jira ama bad ku dhex jira in banaanka lagu kala iibsado hoona aan laisdhihi karin qararaa ku jiro malaayigan baaba la waayi karaaba haddii la waayiyaa lacagtiis loo raaca wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waa reebay an tubaaca in la iibiyo samaratun in la iibiyo miro xataa idin dhigan tudcama xataa intii tudcama yani laga quuto ama tudcima inay quudiso ilaa ay ka quudiso quudiso maxaa ay ka bislaato markay bislaatay quudinayso ficilka iyada la laysaga tiiriyey majaazan walaa yubaaca lama iibiyo waxau reebe nahaa an tubaaca samaratun xataa tudcim walaa an yubaaca in la iibiyo suufun dhogor calaa dahrin duud korkiis ku taal neef marka dhogor ku taalo in la yidhaha dhogortaana iibsaday aniga ma banaano intay tahay lama yaqaano cadad waxaa laga jaahil yahay tiradeeda ama wasi ama miisaankeeda walaa labanun caanana in la iibiyaa ma banaana fii darcin candho dhexdeeda ahay caano marka candhadii ku dhex jirana in la iibiyaa maya rawaahu dabaraaniy baa weriye fi lawsat wadaara qutniyu iyo daara qutni xadiidkan isaga marka dacfi baa ku sugan aan o dhan saa gala maxaa yeele haddii mirihii la iibiyo iyadoon weli qoorinin oo aan bislaanin haddii la iibiyo aasaa ku dhici karta waa noo imaan doona axaadiidta noocaas oo kale oo waagi hore intay kala iibsadaan inka beer laga iibsado aan miraheedu soo bislaanin mirihii inta laga iibsado mirihii baa hadhow marka aafaa ku dhacayso ilaa miruhu hadduu ceerin yahay weli ma adka iskama celin karo wax kasta wax yaroo ku dhacaa iskama celin karo dadkii marka muran qofkii marka lacagta marka lagu yeesho waqtigii lasoo gaaro wuxuu leeyahy asaabathu dumaa cudurkaasaa ku dhacay cudur hebelaa ku dhacay waa iga baaba'day markii dambe u arkay nebigu inay dadkaan muran ka dhammaanaynin ayuu reebay marka ilaa yani wuxuu yidhi midkiin muxuu cunaa walaalkiis maalkiisa bilaa bilaa eh, wax la-aan marka in la ree wuxuu reebay marka in la gado mirahaas ilaa uu ka bislaado oo yani bisayl uga soo bilawdo shay kastaa bisaylkiisana de waa la yaqaana curfigun baa loo celinaa beerta marka haddii miraheedii hal mar la wada abuuray dhinac hadday kasoo baxda haddii geedaha qaarkood ay biseylka oo ku bilaawda waa la gedi karaa waktiga waa gaartay qasab maaha miro walba inuu bisayl yahay in la fiiriyo shardi ma aha mar haddii beertan hal mar la abuuray bisaylkuna ku bilawday khalaas kaan baa loo fiirina wa abu daawuud ayaa soo saaray fi lmaraasiili waa kusoo saaray dhogorta xoolahana lama ogole oo iyadoo dhogortii oon la cabirin oon la kasaynin la kala iibsay abu daawuud fi lmaraasiil licikrimata cikrima usoo saaray wahuwa raajixu saasaana raajix an mursal waaqrajahu aydan waa soo saaray abu daawud mawquufan isagoo mawquuf cala bni cabaas ibni cabaas korkiisa lagu waqfiyey biisnaadin qawiyin isnaad xoog badan warajaxahu lbayhaqiyu bayhaqina kaasuu rajaxay oo mawquufnimadiisa wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga nahaa can bayci lmadaamiini nahaa nebigu wuxuu reebay can bayci lmadaamiini waxyaabaha xoolaha calooshooda wax ku jira in la iibiyo reebay almadaamiin waa jamcu madmuun madmuunna waxaa wixii caloosha xoolaha ku dhex jiro xoolihii baa caloosheedii ku dhex jiraa saasaa marka waxaa loogu magacaabay almadmuun neef marka neefka riman calooshiisa waxa ku jiro in la kala iibsado reebay nahaa can bayci lmadaamiini buu reebay waalmalaaqiixi iyo duudka awrka ama ama awrka duudkiisa waxa ku jiro in lashahwo ahna in la kala iibsado reebay rasuulka sal l slam taana wou reebay marka waxaa ku jiraa waa maa shahwadan ma iibi kartid adiga nacam ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama nahaa can bayci almadaamiini walmalaaqiix rawaahu lbazaar wa fii isnaadihi dacfun wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama nebiga nahaa can bayci almadaamiini buu reebay xoolaha calooshooda waxa ay waxa ku jiro beecooda ayuu reebay neef calooshiis wax ku jiro in la gado ayuu reebay waalmalaaqiixi awrta ama dibiyada dhabarkooda ama orgiyada dhabarkooda waxa ku jira beecoodana wow reebay oo shahwadii iyo midka ahaa waxa loo reebayana waxay tahay waa wax aan la sallimi karin oo aan qofkii gato ma sallimi karo qofkii hoo ma dhihi karo sababta waxaa weeyaan awrkan neefkan calooshiis wax ku jirana lama oga mar kale waa majhuul mana sallimi kartid adeeg naam ratigaan inta shaawo ee dhabarkiisa ku jirtana adig masali keen haddii lagu dhaho ma dhihi karti midda kale waxay yihiinna lama oga ma keeni doonaa ma ka imaan doontaa ma ka imaan weyni lama oga taas oo dhan saa darteed ayaa loo reebay marka calaa kulli xaal xadiidku marka dacfi baa ku sugan sida xaafidka uu ishaaray uu ku ishaaray xadiidku min dariiqi saalix ibn abi lakbar waa can zuhri can saciidin can abi hurayrata bihi ayb axad aan saalix ahaynna sidaan uma aanu werinin saalixna ma uusan ahayn marka xaafida waa daciif u ahaa ayb oo xadiidkan wuxuu marka mawquuf ku yahay saciid nacam saciid ibn lmusayab ayuu xadiidka xaggiisa macruuf ku yahay isagoona mawquuf ku yahay in laakiin nebiga loo kor yeelay calayhi salaatu wasalaam ninkan keliya un baa u kor yeelay saalix ibn abi lakhdar isagana dacfi baa ku sugan ciladaas marka xadiidkuu leeyahay laakin nahaa rasuulna sal ly slam can bayci ilqarar taasaa kaa kaafinaysa bayculqarar waa laxan oo qofkii hadda laga gato neef dhabarkiisa wax ku jiro ee shahwo ku jirto waa qof la khayaanay baabu lkhiyaari khiyaarkiiba u baab yahay khiyaarku halkaan ka gelayaa khiyaarku waxaa weeyaan marka waa saddex nooc khiyaaru khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shardi iyo khiyaaru lcayb khiyaaru lmajlis ayuu hormarin doonaa khiyaarulmajliskuna waxaa weeyaan labada qof ay wax kala gadatay intay isla joogaan oo ay meel wada taagan yihiin oy meel wada joogaan labadooda mid labadooda mid kastaa khiyaaruu leeyahy oo iskaga celiyo kanna alaabtii ou gatay kanno ama uu isaga celiyo man aqaala muslima baycata waa soo socdaa so kaas lan kuga maxay kaad waa soo socdaa baab lkhiyaar idinka idinma gelin lahay yaa kan ini wax dhan baab lkhiyaar kala gelin lahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu waxa uu yidhi man aqaala musliman qof muslim ah qofkii ka dhaafo beec ka dhaafo oo caqdigii beeca ka rafciyo beycatahu beeciisa ka dhaafo ka rafciyo aqaalahu llaahu allah isagana ka qaado oo ka dhaafo casratahu dembigiisa kuf kufkiisa allah ka dhaafayo yacni aliqaalatu fi lbeyc waxaa weeyaan rafcu lcaqdi caqdigii in la rafciyo la baabi'iyo isaga dhan laba qofaa matalan wax kala gadatay beeci waa waajibay ceeb male alaabta khiyaarulmajliskii waa dhammaaday wax shuruuda male meeshu ma yaalaan ninkaana alaabtii lacagtiisii ou qasnada gashtay kana alaabtii oo qaatay kii alaabta gataa matalan wuxuu yidhi warniya ebelow alaabtaan waxbaas iga idhaaf beeca iga rafci caqadkan beeca iga qaad iga dhaaf ninkii marka ka dhaafo yiraa hool lacagtaada keen iska kaan alaabti asna ilaaha dembigiisa u dhaafo lianna maxaa ixsaan uu sameeyey markaan sababto beeci waa waajibay inuu ka dhaafo khiyaar isaga de ma laha inuu ka dhaafo yani waajibkuma aha marka shaygii waajib isagoon ku ahayn hadduu u tanaasulo ninka walaalkiisa ilahay baa isagana dembigiisa ka dhaafa aliqaalatu fi lbayc macnahaasay leedahay man aqaala musliman muslim qofkii ka dhaafo baycatahu beeciisa beeci ou gatay qofkii ka celiyo oo ka dhaafo beec yani qof muslim oo ka qoomamooda ninkii u daayo oo lacagtiisa u celiyo ama badeecadiisa u celiyo aqaalahu llahu casratahu isagana allah ka dhaafo kufkufkiisa iyo dembigiisa rawaahu abu daawuud ibnu maaja saxa ibnu xibaan oo xadiidkan marka waa xadiid saxiixa waxaana laga qaadanayaa in beeca lagu dhaqmo si marka samxi oo fudud dadka muslim muslimiinta in loogula dhaqmo oo keliya aan la cuskanin mar haddii aniga sharcigu uusan wax igu waajibinaynin makuu samaynayo asxaan inaan la dhehine layska tanaasulo marka loo dhaafo nacam oo mucaamalo fiican dadka lagula dhaqmo hadda ka hornaa soo sheegnay ninkii mucaamalada fiicnaay ee beeciisa haddii nin wax haysto oo wax ka daysadana ka suga jiray nin mucsira haddii uu ka daysadana u dhaafi jiray ilmihiisana saa kula dardaarmay waa tii ilaahay oo dhaafay subxaana wa tacaala nacam oo yiri annagaa uga owleysan inaan asaga cafinno marka saa aday dadka ula dhaqanta alla oo kugula mucaamila adigana saa aday dadka iska cafiso adigan alla waa ku cafila lidaalika alla wuxuu yidhi facfuu wasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum iska cafiya iska dhaafa idinku sooma jeclid inuu ilaahay idin dhaafa marka abubakar waa tii uu yidhi marka waa dhaafnay waa jecelna inuu ilaahay noo dembi dhaafo marka waa dhaafnay baabu lkhiyaari khiyaarkiiba u baab yahay alkhiyaar waxaa weeye saddex nooc khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shardi iyo khiyaaru lcayb khiyaaru lmajlis waxa weye labadii qof wax kala gadatay intay isla joogaan meeshay wax ku kala gateen ay isla taagan yihiin isla joogaan labadooda mid kasta khiyaar uu leeyahay inuu beecaas ou fasakho hadday kala tagaanna khiyaarulmajlis waktigiisi waa dhammaaday waxaana xad u ah tafaruqu alabdaan sida ibnu cumar iyo abubarzat alaslami iyo ay ku tageen labadii qof jirkoodii hadduu isfaaruqo oo kana uu dukaankii ka baxo ama ninkii alaabta gaday ninkaan ka gaday markau ninkan ka tago labadoodii jir ay kala tagaan khalaas waa khiyaarulmajlis waktigiisii dhamaa waa dhamaaday bacdi alculamaana waxaa curfiga unba u noqonaa curfigana waa un taas labadan qof waa kala tageen goormaa la dhihi karaa markay labadoodii kala tagaano ninba jiho oo aadaa la dhihi karaa way kala tageen culamada qaar ayagu waxay leeyiin khiyaarulmajlis waxa la yidhaha maba jiraan axaadiistan dhanna waxay ku xambaarayaan waxa la yidhaha marka eh, eh, waktigaa wuxuu ku dhamaanaa khiyaarulmajlis bimacnaa waxaa wey kelimaadka afka laga dhahaayo labada qof war iga gado waa kaa gaday hoo lacagta isii bis khiyaarulmajlis intaasuu ku egeyay taa iyadu marka saxeix maa sababto ah xadiidku waa wuxuu ku imaana maa lam yatafaraqaa wakaanaa jamiican wakaanaa jamiican waxay daliil u tahay inaan tafaruqu lkalaam inuusan ahayna tafaruqu labdaan khiyaarka kale waxaa la yidhaha khiyaaru shardi khiyaaru shardi isaga waxaa waa shardi ay labada qof wada gelayan culamada qaarna saddex maalmooday wakti ay u siiyeen khiyaarul caybna waxaa weya qofku in shaygii laga gaday ceeb intuu ku arko ay ku soo baxdo inuu celiyo mar haddaad ceeb ku aragto shaygii waxaad leedahay khiyaarul cayb inaad ku celisid alaabta alaabtaan celi ceebtaan ay leedahay keen lacagteeda ma diidi karo xadiidu tasriyaan udaliilo oon soo marnay xadiidu tasriya sooma lahayn isaga eh, ceeb ceebaa lagu soo celinaya neefkii candhadii inta loo la gaaxiyo loo malaynayo inuu yacni yahay eh, mid xoolo caano badan markii la liso ee la ogaado inuus caano badnayn saddex beri gudahood waa lagu celin karaa khiyaarulcaybka kaas laftirgiisa nacam talaqi rukbaanka lamida isaga nin haddii banaanka inta wax looga soo gato suuqu markuu yimaado u arko si qaldan wax looga gatay khiyaaru lahay isagoo haakada